بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات سيديتا إيشان suurat lqasas muruuran calaa khitaamihaa ilaa aayadda toban iyo shan suurat lcankabuut allah subxaanau wa tacaala waxaa inoo dambeysay man jaaa qofkii la yimaada bilxasanati wanaag oo laa ilaaha ila allahu madax ka tahay falahu waxaa u sugan khayrun minhaa wax ka khayr badan waa loo laalbaabay waman jaaa qofkii la yimaada bisayi'ati xumaan falaa yujzaa la abaalmarin maayo aladiina kuwii camilu sayi'aati ilaa maa kaanuu yacmaluun allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina aladii allihii farada soo dejiyey calayka dushaada alqur'aana qur'aanka nabiyulaahi maxamedow la raaduka wuu kuu celin ilaa macaadin meeshii ballantu ahayd buu kuu celin qul waxaa tidaa rabbii rabbigay yaa aclamu og biman jaaa qofka la yimid bilhudaa hanuunka iyo waman haduwa isagu fii dalaalin baadi ku jira mubiinin oo cad baadi cad ilaa macaad intaa dhowr tafsiir bay ka bixiyeen ayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi meelaan madiine iyo maka midna ahayn markii nabiyulaahi maxamed iyo abubakar sidiiq codkii qaarusawr ay galeen oy saddex habeen ku jireen bay ka baxeen marka waddadii la mari jiray waddo aan ahayn bay mareen nabigu marka wadadii makaad uu garan waayey juxfa markay joogaan buu gartay waddadii makaad markaasuu aada ugu cishqiyey oo uu maka usoo dhowray markaasaa aayadani kusoo degto waxaa la yidhi allihii qur-aanka soo dejiyey meeshii aad ku dhalatay macaad meeshii aad ku dhalatay makaanu noqodkiibuu kugu celin doonaa oo maka ah qolyo badan saasay ku tafsiiriyeen qolyana ilaa macaadin qiyaamadiibuu ku geyn yay ku fasireen qolyana ilaljannatibuu ku geyn bay ku fasireen qolyana ilalmowti bay ku fasireen kulli isku wada dhow yihiin oo ilalmowti iyo ilaljannati iyo ilalqiyaamati waa isku mid ilaa makatana waa sidoo kaleo nabiga ajashiisu markay dhowaatay yay ahayd markii maka la furtay yey ahayd marka makadaasaan ku daynaynaa insha allah marka alle wuxuu leeyahay ilaahay qur-aanka kugu soo dejiyey makaanu noqodkii aada jeclayd buu kugu celinaya waxaad u sheegtaa kuwan gaalada ah ee hadalka iyaga qaada ku leh ee waxuu kugu sheegaye ee waa dalaal baad ku jirtaa leh qofka hanuunka la yimid iyo ka dalaalka ku jira allah baa kala og anigii idinka midu yahay midkaasuna all nin qof walba soo mutayba ku abaalmarin in aladii allihii farada dejiyey calayka dushaada alqur'aana qur'aanka dejiyey la raaduka kugu celin ilaa macaadin makaanu ku noqodkii aad jeclayeedaad ku dhalatay qul waxaa tiaa rabbii rabbigay baa aclamu og biman jaaa qofka la yimi bilhudaa hanuunka inuu aniga yahay yowman axad huwa isagu fii dalaalin baadi ku sugan mubiinin oo cad hadalladoodii markay yidhaheen maxamed dalaal buu ku jira diintii awooyihii buu diiday sidan ku dhabaa la yidhi wamaa kunta ma aadan ahayn nabiyulaahi maxamed oo tarjuu kii rajaynayey oo filayey an yulqaa ileyka in lagu soo rido alkitaabu kitaab waxa in lagugu soo rido oo lagu waxyoodo ma aadan filayn kuma talagashanan ilaa laakina arsalnaaka intaasa halkaa ku jirta waan ku diray raxmatan xaalaad raxmad tahay oo adiga laftaada aada raxmad u tahay oo dadka aada raxmad u tahay oo min rabbika rabbiga ka ahaatay ee falaa takuunanna ha ahaanin dahiiran ku u kaalmeeya oo gacan siiya lil lilkaafiriina gaalada nabilaahi maxamed kuma aadan talagashanayn in lagu waxyoon doono laakiin raxmad darteed ummadda loo naxariisanayo adigana khayr lagula rabo yaa lagugu waxyooday marka gaal gacan siinin marka nabiga gaal gacan ha siinin laleeyahay gaaladan kula hadlaysa ee kusasabaysa hadalkooda maqli weyn oo iyagu say doonayaan ha ku raaci wey ee nabiyullaahi maxamed gaal marnaba gacan ma siinayo midda kale innagaa fariinta layna soo gaadhsiinayaayo markii nabiyullaahi maxamed sidaa lagu yidhi inaguna waynu amrannahay gaal gacan ha siinina wey wamaa kunta maadaan ahay nabiyullaahi maxamedow tarjuu kii rajaynayey an yulqaa in la soo rido ilayka xaggaaga alkitaabu kitaab waxya in xaggaaga loo soo rido ma aadan raje ku qabin ilaa laakine arsalnaaka waan ku dirnay raxmatan xaalaad raxmata min rabbika ka ahaaday ee falaa takuunanna ha ahaanin dahiiran kii u kaalmeeya lilkaafiriina gaalada oo hadalkooda ha yeelin walaa yasudunnaka yayna kaa leexinin gaaladu can aayaatillaahi ilaahay aayadihiisa bacda id waqti kadib unsilad ilayka xaggaaga loo soo dejiyey wadcu dadka ugu yeedh ilaa rabbika ilaa cibaadati rabbika rabbiga cibaadadiisa ugu yeedh walaa takuunanna ha ahaanin baa nabiga lagu yidhi min almushrikiina mushrikiina kamid noqoni xaashaa waa ka nasahan yahay inaga amarku inugu socda maadaama nabiyullaahi maxamed amarkaa la siiyey inaga maxaad umalayn marka inaga wey amarka wax la sheegay yani ummadaada sidaa gaadhsii wey inayna mushrikiin noqonin ummadaada gaadhsii wey allah wuxuu leeyahay nimankaa hadalkooda iyo damdamtoodu yayna kaa leexinin mar hadii aayad lagugu soo dejiyey dadka ilaa cibaadati rabbika ugu yeedh mushrikiintana ha kamid noqon yani gacan ha siina wey walaa yasudunaka yayna kaa jeedinin kaa leexinin can aayaatillaahi alla aayadihiisa inaad ku camalfasho bacda id waqti kadib unsilad la dejiyey aayadaha ilayka xaggaaga wadcu ugu yeer dadka ilaa rabbika ilaa cibaadati rabbika rabbigaa cibaadadiisa walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ha kamid noqonin walaa tadcuha caabudin maca allaahi alla maciise ilaahan ilaah aakhare oo kale laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane allah nabiyulaahi maxamed wuxuu ku yidhi ilaahaan alla ahayn ha caabudin kulli fariintu inaga inugu socotaa fariintu inaga inugu socotaa ilaahaan alla ahayn ha caabudin marka nabiga la leeyahay fariintu waa inaga wey marka ilaah in badan baynu sheegnay wax kastoo cibaadada alla la siiyo ilaah buu noqonayaa walow magaca ilaah bayaan loo bixinin geedka haddaad caabudo ilaah buu noqon qubuurta haddaad caabudo ilaah bay noqon nin haddaad caabudo ood ka daba gasho ilaah buu noqon marka magaca ilaah buu qaadanaya wixii cibaado ilaah macnihiisu waa maaluhkii la caabudayey wey ismiguna waa nakira wey walaa tadcuha caabudin maca allaahi alla maciise ilaahan ilaah aakhare oo kale laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane kullu shayin shay la arka kulligii haalikun waa kii baabi'i ilaa wajhahu alla daatadiisa mooyaane lahu alla waxaa u sugnaaday alxukmu maamulka iyo xukumka allah iska leh waileyhi xaggiisaa turjacuuna la idiin celin doonaayo maxkamadii baa laidinsoo taagi marka sidaa nabiga la amray ku camalfalaa laleeyahay maxkamadii allaa tegaysaana waxaad la tegi lahayd adigay ku jirtaa waxaad la tegi lahayd maxkamadda alleh haddaad wax la tagto iyo haddaad wax fiican la tagto maalintaa unbaa la kala ogaan adduunka intaad joogtaad fursad haysataa addunyaa majracatu laakhira beerta aakhira aada goosanayso adduunyada sii beero kulli shay shay la arka kulligii haliku kii baabi'i weye ilaa wajhahu alla daatadiisa mooyaane lahu alle waxaa usugnaaday sugnaaday alxukmu xukun baa usugnaaday maamulka iyo milkiyadda allah baa iska leh waileyhi xaggiisaa turjacuuna la idiin celin doonaa suura cankabod suura cankabood suuradda magacaa leh magacaa waxaa loogu bixiyey qiso cajiiba bahashii cankabood bahasha caarada layidhaah caara caarada layidhaah oo asnaamta lagu misaaliyey yaa suuradda ku jirta suuradaha magacooduna waa tawqiifio nabigaa laga maqlay marka qiso cajiiba wey suuratulcankabud waa suuraddii labaatan iyo sagaal tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadahooduna waa suuradduna waa makiya min asuwar ilmakiya bay ka mid tahay inkastoo dadka qaar leeyihiin aayadaha hore waa madani ay leeyihiin laakiin waxaa tafaasiirtu u badan yihiin inay makiye tahay suuraddu bismi illaahi araxmaan araxiim aliflaamiim alxuruufu lmuqaaca tafsiirkooda ma hayno allah baa og wuxuu ula jeedo laakiin laba macno waa kaan ka sheegi jiray axasiba naasu dadkuma waxay ayutrakuu in la daynoo laga tegey an yaquuluu bian yaquuluu inay yidhaaheen oo keliya aamanaa rumaynay wahum iyagana laa yuftanuuna aan la imtixaanayn dadkama waxay la tahay intay laa ilaaha ila allahu keliya yidhaahiin sidaa lagu dayn oo dhibaata la soo gudboonaanayn oon la imtixaanayn oo aan wax kale laga rabin saasay dadka la tahay may laa ilaha illa allahu maxamedun rasuul markuu yidhaahdo imtixaan badan baa la imtixaani oo lagu kala sooci balkay ka dhab tahay ka kale marka aayaddu soo degeyso saxaabadu waxay joogeen makay joogeen marka dhibaato badan baa lagu hayay dhibaato badan yaa lagu hayay markii dambe ilaahay faraj buu u furay axasiba naasu dadkuma waxay u malayn an yutrakuu in laga tegi oo faraha laga qaadi oo la dayn an yaquuluu bian yaquuluu inay yidhaahdeen oo keliya amana rumayn saa u lagu dayn oon dhibaato kale jirin masaasay la tahay wahum yagana laa yuftanuuna aan la imtixaanayn khabaab binu arati dadkii ugu horumeeyey nabiga ka mid ahaa xadaad buu ahaa dadka birtatumuu ahaa markaa wuxuu uhi yaa rasuulallaahi intasir lana noo gargaar dhalab markaa nabiguna aad buu markaa u murugeysan yahayo dee dhibaatada saxaabada lagu hayo wuxuu yidhi ummadihii hore qaar baa inta la lagaga qabtoo laba laga kala dhigo yuna diintooda yayna ka baxay buui oyna diintooda ka noqonayn waad dadejisanaysaan waxaa iman doontuui wakti qofku xadramowd ilaa sanca inta u dhaxaysa ilaahay iyo dhurwa u aiga uga baqi mooye wuxuu ka baqi jira waktigaasaa iman doontuui nabigu caleyh salaatu wasalaam marka imtixaanku waa wax jira saxaabada waa la imtixaanay markii dambena hade waa kay markii saldhig islaamku yeeshay adduunkii oo dhan ba qabsadayna loo wada xeer dhigtay ee laysku soo subay idaa jaa nasrullahi walfathu waarayta naas yadkhuluuna fii diin afaaja wa akhiru cumriga nabiga wey marka waxaa nabiga loo sheegayaa iyo saxaabada walqad fatanaa waan imtixaanay aladiina kuwii min qablihim kuwan ka horeeyey falayaclamana allaahu alla wuu ogaan doona aladiina kuwii sadaquu run sheegay oo iimaanka ku run sheegay walayaclamanna wuu ogaan doonaa alkaadibiina beenaalayaasha alla subxaanau watacaala intuuna iyagaba abuurin buu kala ogyahay kuwa saadiqiinta iyo kuwa kaadibiinta ahe yani wuu soo daahirin wey asbaabtii ay ku kala soocmi lahaayeen buu alla gunti oo samayn markaasay kala soocmayaan way marka marka inagaa laynoo kala cadaynaya asbaabtan waxbay kala cadayn markii dagaal la waajibiye bilmatal oo dhibaata timaada kay ka runtahay iyo ka kale waaba la kala arki doonaa wey walaqad fatanaa waan fidnaynay alladiina kuwii min qablihim kuwan ka horeeyey fala yaclamana allaahu alla wuu ogaanaya wuu soo daahirinaya aladiina kuwii sadaquu run sheegay oo iimaankooda ka run sheegay wala yaclamana kuwiina wuu ogaan alkaadibiina beenaaliyaalka oo laa ilaaha illa allaahoodu ayna ka dhabahayn am xasiba ma waxay u malaynayaan aladiina kuwii yacmaluuna sayi-aati xumaanta sameeyey an yasbiquuna inay naga baxsanayaan ma saasay la tahay saaa waxaa xun hadday sidaa caqiideeyeen maa yaxkumuuna waxay xukumeen baa xun waalaleey ma waxay u malaynayaan kuwa dembiilayaasha ah oo shirkigii xumaanta la yimid inay naga baxsan karaan ma baxsan karaan meeshay tagaanba waa waa lagu qabanaya wey alla kama baxsan karaan subxaanau wa tacaala marka qofku markuu xumaan samaynayo hadday la tahay inaan alla arkaynin allah baa arka qabanna doona hadduuna ka tuuba keenin am xasibama waxay u malayn aladiina kuwii yacmaluuna sayi-aati xumaanta samaynayey an yasbiquuna inay najis gelinayaan saaa waxaa xun maa yaxkumuun waxay xukumeen hadday saa caqiideeyeen oo inay alle ka baxsan karaan ay la noqotay waa xugun xun wey man kaana qofkii ah yarjuu kii rajayn oo ku talagashan liqaa allahi alla la kulantiisa oo qiyaamaha inuu tegi doono qofkii ku talagashan falyacmal camalan saalixan baa meeshaa ku jirta camal wanaagsan jawaabta camal wanaagsan hala yimaado maxaa yeelay fa ina ajal allahi alla mudadiisi way iman wahuwana alla asamiicu ka maqla weeye alcaliimu oo og qofkii ku tala gashan inuu alla la kulmi doono oo qiyaamaha tegi doono camal wanaagsan hala yimaado ajashii way imanaysaa way soo socotaa kullu aatin qariib wixii iman doono dhawaadh hadda shalay iyo toban sano kadib shalay baa ka fog marka way iman doontaa muddadii camal wanaagsan ha diyaargarayso qofkii rumaysan inuu akhiro waxaad samayn iyo waxaad ku hadlay intaba alla uu ku ogyahay adduunka markaad joogto man kaana qofkii ah yarjuu kii rajayn oo ku tala gashan liqaa allaahi alla la kulankiisa falyacmal camal wanaagsan ala yimaado maxaa yeelay jawaabtii baa saa u go-an fa ina ajalallaahi alla muddadiisii la-aatin way imanaysaa wahuwa allana asamiicu ka maqlo weye wax wixii lagu dhawaaqo dhan alcaliimu ka og weye wax alla wixii la sameeyo dhan waman jahada qofkii dadaala qofkii dagaalama fa inamaa yujaahidu wuxuu u dagaalamay linafsihi naftiisuu u dagaalamay isagunbaa wax isu taray in allaha alla laqaniyu wuu ka maarmaa can ilcaalamiina khalqigoo dhan jihaadkaasu jihaadkii dagaalka keliya aha ma aha naftaada ood la jihaado dulmiga ood la jihaado dadka oo aad tacliinta kula jihaado amarka iyo nahyiga oo dadka siiso waxaasoo dhan waa wada jihaad qofkii jihaad la yimaada isagunbaa wax isu tarae cidna waxma tarin maxaa yeele alla uu ka maarmaa jihaadkiisaa iyo waxaa isagu la imanayo alla uu ka maarmaa laakiin raalli buu alla uga yahay hadduu sameeyo qofku sidaa wama jaahada qofkii dagaalamo oo dadaala fa inamaa yujaahidu wuxuu u dagaalamay linafci nafsihi naftiisa waxtarkeeda uun in allaha allana laaniyun wuu maarmaa waa ka kaaftoon can ilcaalamiina oo cibaadadooda uma baahna hadday shar la yimaadiinna alla waxba ku yeeli maayaan waladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan lanukafiranna waan ka tirtiraynaa canhum xaggooda sayi-aatihim xumaantoodii walanajiyannahum waan ku abaalmarinaynaa axsana ladii kii ka ugu wanaag badan kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa camal fala dadka muminiinta iimaankoodu dhab yahay camalkoodu saalix yahay oo shirki iyo bidca midna ku jirin horta wax alla wixii xumaanay sameeyeen waa laga tirtiri waa la baabi'in khayrkiina sida ugu fiican baa looga abaalmarin khayrkii kala hooseeyey ee kala badnaa ee kala duwanaa ka ugu sareeya sidii lagu abaalmarin lahaa yaa lagu abaalmarin allah subxaana wa tacaala waa umuur cajiiba wey iimaankaada eeg amalka saalixa eeg camalka saalixa inaga laga yaaba inuu wax inaga soo dhex galo shirki iyo bidci waa inaan midna iman waa in alla darti loo sameeya si uu shirki uga nabad galo dariiqadii nabiyullaahi maxamedna waa inuu yahay si uu bidco uga nabad galo marka camalkaas saalixa ku dadaa waladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal falay asaalixaati camal wanaagsan lanukafiranna waan ka tirtiraynaa canhum xaggooda sayaatihim xumaantoodi oo dhan looba qori maayo waaba la tirtiriba walanajziyanahum waan abaal marinaynaa axsana ladii ka ugu fiican kaanuu ah yacmaluuna kuwa camal fala allah wuxuu leeyahay wawasayna alinsaana dadka waxaan u dardaarann ku amarnay ixsaanan xusnan samafal biwaalidayhi labadiisii waalid wain jaahadaaka hadday kugula dagaalamaan oo kugu kalifaan litushrika bi inaad ii shariig yeesho maa shay laysa laka una kugu sugnaan bihi sheega cilmun oo wuxuu yahayba aadan garanayn falaa tudichumaa ha yeelin ha ka amar qaadan ilaya xaggaygu ahaaday marjicukum makaanu noqodkiinu fa unabiukum waxaan idin soo hordhigoon idinka warramay bimaa shayga kuntum aad ahayd ee tacmaluuna kuwa camal fala aayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi sacad binu abi waqaas nabiga hooyadiina amina bintu wahab binu cabdimanaf binu zuhra wey xamzihii nabiga adeerkii ahaana eedadii baa dhashay marka sacad bin casharatu mubashiriintiina ka mid buu ahaa markuu islaamka qaatay waa dadkii ugu hor qaatay islaamka ah ee abubakar sadiiq raacay yay hooyadii tidhi waxba cuni maayo soo laguma amrin oo laguma dhihin waalidkaa u samafal ma lagu yidhi ha isaguna markii hore wuu samafali jiray baari buu ahaa waxna cuni mahayo waxna cabi mahayo ilaa aan ka dhinto ama adugu aad ka noqoto diinta aad ku jirto aad ka noqoto markaa waad ceeboobi waa ninkii hooyadii dilay yaa lagu dhihi adigu markii muddoy sidaa ahayd dhowr maalmood bay sida ahayd afka in loo kala qaada wax lagu shubeyey wuxuu hooye dhegeyso boqol nafood haddaad leedahay boqol oy naf naf u baxayso ka noqon maayo ama cun ama cuni markaasay aaya wax iska cunta xaalad xaaladaha marka sacad bin abi waqaas ha ku soo degtee kulligeen ma'muur baynu ku nahay dadkoo dhan waalidiintooda inay u ixsaan falaan ma'muur baynu ku nahay shirkiga inta badan ixsaanka waalideynka shirkiga lala xidhiiriya shirkiga iska ilaaliya waalideynkan u ixsaan fala wawasaynaa waan kula ballanay alinsaana dadka biwaalidayhi labadiisii waalid xusnan u samafalid biwaalidayhidu xusnan ta ku tacalluqi wain jahadaaka hadday kugula dagaalamaan waalidkaa litushrika bi inaad aniga ii shariig yeeshood cid kale ila wadaajiso maa shay aad ii shariig yeesha laysa uuna u sugnaanin laka adiga bihi shayga cilmun oo wuxuu yahayba aadan garanayn falaa tudicma haka yeelin waalidkaa hadduu xumaan kugu horseedo haka yeelin laakiin u xisaanfal mushri xataa hadduu yahay waa loo xisaanfalaya waalidka laakiin hadduu waxun ku amro ma hooyadeed baa timid oo mushrikada oo wax doona nabiga weydiisa wa yaa rasuul hooyaday waa mushrikada in la xidhiiriyana way rabtaa xidhiiri buu hooyada marka waalidka mushrigba hadduu dooni ha ahaade waa loo xisaanfali laakiin xumaan hadduu kugula taliyo falaa tudicuma ha ka yeelin weligaa ha yeelin maxaa yeelay oodan uga yeelaynin waalidku meelku geyn maayo maxaa yeelay ilaya marjicukum xaggaygu makaan nuqodkiinu ahaday faunabikum waxaan idinka warramay bimaa shayga kuntum aad tacmaluuna kuwii camal fala kuwii camal falaan idinka warrama macnaheedu waad garanaysaa waa idin soo hordhigi shar iyo khayr wuxuu yahay hortiinaan la soo dhigi waladiina kuwa aamanuu muminoobay wa camiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan lanudkhilanahum waxaan gelinaynaa fi saalixiina fii zumrati saalixiina saalixiinta jamaacadoodaan kala mid dhigayna yani jannaday gelayaan wey meesha saalixiintu gelayaan ambiyadu meeshay gelayaan ee malaaigtu gelaysa ee dadka wanaagsani gelayo halkaasaa la gelinaya qofkii mumin oo saalix marka bal waxaad ku dadaashaa inaad nabigu meeshu galay aad ku dhawaato meeshiisa lama gaadi kare inaad ku yar dhawaato dadka jannada waxaa la yidhi dadka kore hoos way soo booqan karaa laakiin dadkan hoose yani si kalon inay u arkaan mooye kor uma booqan karaan baa la leeyahay ah, laakiin waalidka dadka isdhala ee qaraabada waa la isu geyn oo ka martabada sare xaggiisa yaa la isugu geyn yaa la leeyahay waladiina kuwa aamanuu muuminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan lanudkhilanahum waxaan gelinaynaa fi saalixiina fii jumlati saalixiina dadka wanaagsan jameecadoodaan ku daraynaa jannaday gelaya wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man dad baa ka mida ah, yaquulu dhihi aamanaa waan rumayna bilaahi alle fa idaa uudiya la dhibo filaahi jacala wuxuu kala mid dhigi fitnat annaasi dadka imtixaankiisa iyo dhibkiisa ka cadaabillahi ilahay cadaabkiisa dhibkan hadda loo geysanayo iyo cadaabka alluu isku mid ka dhigi markaasuu dib u noqon wala in jaaa hadduu yimaado nasrun gargaar min rabbika oo muminiintu ay gargaar helaanna layaquulunna wuxuu dhihi inaa anagu kunaa waxaan nahay macakum idinka miciinaanun dii wanaag la helo awalayse allaahu alla miyaanu ahayn biaclama kii og bima fii suduuri lcaalamiin caalamiinta qalbigooda waxa ku jira miyaanu alla ogeyn dadka munaafiqiinta u badan laakiin suuraddu waa maki marka dad fara badan oo maka jooga oo meelo kala duwan ka yimid yaadhihii nabiga dee sharaftiisiiy markay arkaan muminiin baa noqonay markii la dhibo yuu ka noqon oo cadaabkii alle iskala mid dhigi iyo cadaabkan dadkii la cadaabay camaar binu yaasir iyo aabihii yaasir iyo hooyadii sumaya khabaab binu arati salmaan alfarisi suhayb arumi dadkii la cadaabay ee ka noqon waayey yay ahaayeen bilaal binu rabax markii intaa uu dhagax dul dhigay meel qoraxa uu garaacay ahad ahad ahad keliyu marka qaar baan iyagu sidaa ahayna dhibaatadan haysatay iyo cadaabka alle isku midba ka dhigiyo dee kulleyba cadaab baan ku jira dib isaga noqonaya wa min dadka waxaa ka man dad baa ka mida yaquulu dhihi aamanaa billaahi allah baan rumaynay hadda haddana way joogtaa ogow fa idaa uudiya markii la dhibo filaahi alle darti loo dhibo jacala wuxuu kala mid dhigi fitnat annaasi dadka imtixaankiisa iyo caqaabtiisa ka cadaabillahi ilahi cadaabkiisao kale waa isugu mid markaa dib isaga noqonaya walain jaaa hadduu yimaado nasrun gargaar min rabbika rabbiga xaggiisa uu ka yimaado oo muminiintu ay nafis helaan layaquulunna waxay dhahayaan ina anagu kunaa waxaanunahay macakum idikum cinna anu waa dila jirna miyadaan warnahayn allah wuxuu leeyahay miyanu dadka qalbigiisa ogeyn awalays allaahu alla miyaanu ahayn bicalamo kii og bimaa fii suduuri caalamiin caalamiinta qulubtooda waa ku jira miyaanu alla ogeyn markay marna sidan leeyihiin marka sidan leeyihiin dee allah baaba arke wala yaclamana allaahu aladiina kuwii aamanuu muminoobay wala yaclamana alla wuu ogaan doonaa almunaafiqiina munaafiqiinta wuu ogaan doona daawal markii horeba wuu ogaay wuu soo cadayn doonaa way cadaynoo banaanku soo dhigi doonaa wey waa cilmi banaan soo dhigid awey ah dadku dadku kala ogeysiin doona asbaabtii ay ku kala bixi lahaayeen buu alla guntaya oo kale iyo dhibaatadaas kale ay ku kala bixi lahayen buu alla keenaya marka alla wuu ogaanaya macnaheedu waxaa weeye banaanku soo dhigi wey usoo daahirin wey walan yaclamana allaahu alla wuu ogaan alladiina kuwii aamanuu muminoobayo wuu cadayn oo banaanku soo dhigay inagu inoo cadayn walan yaclamana alla wuu ogaan almunaafiqiina oo banaanku soo dhigay munaafiqiintii waqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku yidhaahdeen liladiina kuwii aamanuu muminoobay itabacuu soo raaca sabiilanaa wadadayada soo raaca walnaxmil aan idinka xambaara khadaayaakum gafaftiina hadday gafiba jirto allah wuxuu leeya wamaa hum maba ah bixaamilina kuwa xambaari kara min khadaayaahum dadka gafaftooda min shayin shayna inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal wey gaaladii baa muminiinta waxay ku dhihi waniba wadadayadan soo maro intaad dhibkan iska daysaan haddii annaga dusha naga saara wixii dhibaatahe idinku jahaysataa annagaa idinka xambaarayno o idinka nabadgelinayn waa hadday jirto wey hadda maba aaminsanaba inay jirto allah wuxuu leeyahay kama qaadi karaan wax in yarna kama qaadi karaanoo waa beenaalayaal cid cid dembi ka qaadi kartahay ma jirto cid cid dembi ka qaadi kartahay ma jirto hadduu ruux kuu yimaado yidhi anaa kuu shafaac qaadi ee adduunka shafaac laguma samaysan karo shafaacadu laba shardi bay leedahay ruuxa loo shafaaco qaadi in raalli laga yahay ka shafaaco qaadina la idno meeshiiba lama jooge maxaad ka ogtahay in raalli lagaa in kale waqaala aladiina kuwii waxayhen kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen aamanuu mu'minoobay itabicuu soo raaca sabiilanaa waddada yadan soo raaca niman yahu walnaxmil aan idinka xambaaro khadaayaakum gafaftiinna dembiga aan idinka xambaaro hadda ma jiray ku talagashan yihiin wamaa hum iyagu ma ah buu alla leeyahay bixaamiliina kuwa xambaari min khadaayaahum dadkaa gafaftooda min shayin shayna inahum iyagu lakaadibuuna beenaalayaal wey waxay xambaari karaani ma laakiin dhinaca kale wala yaxmilunna waxay xambaarayaan asqaalahum culaysyaalkoodii dembiga ahaa iyo asqaalan culayso kale maca asqaalihim culaysahooda loogu daray waliyusaluna waa la weydiin yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa camaa shaygii kaanuu ah yaftaruuna ku been abuurta wixii gaarka ay u caabudi jireen uu noo shafaaco qaadi ay dhihi jireen iyo wixi ay dhihi jireen annagaa dembiga idinka xambaarayna dembigoodii iyo dadkay lumiyeen dembigiisii bay xambaaraya nabiylahi maxamed wuxuu yidhi qiyaamaha nin baa la soo joojin xasanaad fara badan wata laakiin kanuu dulmiyey oo kanuu caayey oo kanuu sameeyo dembi badan buu galay dadkii xuquuqda kulahaa waa xadiis saxiixa dadkii xuquuqda kulahaabaa imanaya markaasuu alla dhihi malaaigta uga gooya markii xasanaadkiisa oo dhan qolada loo qaybiyo yuu alla leeyahay uga sii dhamaystira waxba kuma hadhin bay leeyihiin iga dembigoodii inta lasoo qaado yaa dusha laga saari taasi waa dembi ambaari dembi xambaaridda kale qofka aimatu dalaal dadka dalaal ku hogaamiyo waxaan diinhayn dadka diin uga dhiga oo bidcadu ka tahay oo dadka dalaal ku hanuuniya xadiidkii saxiixa ahaa qofkii man sanna sunatan xasana sunno wanaagsan iyo waddo wanaagsan qofkii jideeya inta raacday ilaa hata xataa hadduu dhinto inta raacday ajrigoodii oo dhan buu helayaa iyagana ajrigoodii waxba ka nuqsaan maayaan waman sana sunnatan sayia wado xun qofkii jideeya inta raacday dembigoodii oo dhan yaa dusha ka saaran iyagana waxba laga nusqaamin xadiis saxiixa wey marka dembi xambaaridu waa sida marka waxa weeye qofna ha isku hadlaynino inuu dembiga kaa qaadin ha isku hadlaynin dembiga waxaa kaa qaadi allo ood aamintoo nabiga wadadiisiina marto wala yaxmilunna way xambaarayaan adqaalahum dembiyaashkoodii culeyskoodii dembiga ahaabay xambaari iyo adqaalan culeyso kale maca adqaalihim culeyskooda maciisa waliyusaluna waa la weydiin yowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa camaa shaygii kaanuu ah yaftaruuna ku been abuurta wax alla wixii beenaha adduunka ku dhaqmayeen oy dadka u sheegayeen qiyaamaha waa la weydiino qof walba waa la weydiino been abuurka iyo laqwiga iska ilaalisa waa lagu weydiin qiyaamaha laqwiga iyo been abuurka iyo waxaan waa la nahyey qiila waqaala kanaa la yidhi iyo kanuu yidhi hadaad sheeko badan la timaado dembi badan baa kusoo hosgalaya qiila waqaala walaqad arsalnaa walaqad arsalnaa waan diray buu alla yidhi nuuxa nuux ilaa qowmihi baan u diray fa wuxuu ku nagaaday fiihim dhexdooda alfa sanatin kun sano ilaa hamsiina caaman konton sano mooyaane fa akhadahum uduufaanu duufaankiibaa qabtay wahum yaguna aalimuuna aalimiin baa ahay nabiyulaahi awalu rasuulin ursila ila shirki nuux binu lamak binu matawshalakh binu akhnuuqow idriisa ilaa sideed buu nebi aadan ka tirsan laakiin hadee shan shan boqol bay jirayeen odayaashaasi muddo dheer baa udhexaysa toban qarnibaa udhexaysa marka shirki badaa shirkigu wuxuu ka bilowday min alqubuur waa kaan dhowr goor sheegnay wudi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasri iyo shantaas culimo wanaagsan bay ahaayeen waa aada u fiican markay dhinteen de dhowr boqoloo sanoy jireen markay dhinteen yuu ibliis xertoodii ku yidhi ha caabudina ag fadhiista si aada u xusuusataan taabudana ku dhisa magacyahoodiina taabudada u bixiya buu ibliiskii baa yidhi sidiiba yeelan ma caabudi jirin marka nimankii arkay ma jirin kuwii ka dambeeyeybu intuu ka dhex meeshii taabuudkii la dhisay buu yihi meesha khayr baa ku jira caabuda buu ku yidhi nabi nuux baa la diray marka sagaal boqol iyo konton sanuu daaci ahaa sida ugu saxiixsan qolyaa waxay leeyihin saddex boqol iyo konton markuu joogay yaa la diray saddex boqol iyo kontonna bacda duufaan buu ahaa qolyaa ilaa kun iyo afar boqol buu noola qolyaay sida ugu wanaagsan waxaa weye afartan jir isagoo ah yaa la diray sagaal boqol iyo konton sanuu daaci ahayo ku dhex jiray oo jiilba jiil u dardaarmi jiray iska ilaaliya wuu waalan yahay leyla wanahaaran sira wacalaaniya si walba wuu ugu yeedhay markuu ka xaal waaye waa ka alla u bariyey wey marka lixdan sanona bacda duufaan buu noolaa lixdan sano afartan sano iyo sagaal boqol iyo konton sano waa kun toban la wey lixdan sano kun iyo kontonkaasoo jiray oo waxaa ku jira kun iyo kontonka lixdii biloode doontu ay dul hehaabaysay duufaanka ay dul socotay wey qoomkii baanu diray falabisa wuu nagaaday fiihim dhexdooda isagoo daaci ah alfa sanatin kun sanadood ilaa hamsiina caaman konton sano mooyaane faakhadahum duufaanu baa qabtay wahum aalimuun iyagoo aalimuuna faanjaynaahu waa nabadgelina nuuxiyo waa asxaaba safiinati safiinada dadkii u saaxiibka ahaa wajacalnaahaa safiinadii waxaan ka yeelnay aayatan mucjizad iyo daliil lilcaalamiina wuxuu dhalay saddex nin baa tarantay nabilahi nuux wuxuu dhalay saddex nin baa tarantay midi waxaa weeye waa xaam iyo saam iyo yaafis wey saam wuxuu dhalay carab iyo faris iyo ruum buu dhalay saam marka cadiin bay u badan yihiin maariinna way leeyihiin xaamna wuxuu dhalay qibdi iyo suudaan dadka madow iyo barbariga barbarigu waa dadka sida soomaalidu timaha yar bista u dhow oo sanka dhuudhuuban oo dhiiga furan la waayey barbarigu waa sida marooke iyo aljeria iyo canfarta iyo inaga iyo oromada iyo sidaasoo kale wey yuu dhalay ah, saasuu dhalay xaan baa dhalay marka madow bay u badan yihiin dad cadiinana way leeyihiin yaafis wuxuu dhalay turki iyo saqaaliba buu dhalay saqaalibadu waa dadkan hindi dalka haddii si kale loo yidhaahdo bartamaha adduunka iyo waqooyiga adduunka saam baa dhalay koonfurta adduunkana xaan dhalay bariga adduunkana yaafis baa dhalay haddii sidaa loo yidhaahdo marka nebiylaahi nuux saddexdaasuu dhalay saddexdaasaa tanatay lixsan sanuu bacda duufaan joogo markii dadkii farabateen yuu wafaadkiisi yimid marka marka waa asxaabo safiinati isagii iyo dadkii safiinada la saaraa inkastaba ha dhanaadaan faanjinaahu waa nabadgeli nebiyulaahi nuux iyo asxaabo safiinati dadkii doonta u saaxiibka ahaa iyo khalqigii wajacalnaaha waxaan ka yeelay aayatan daliil alla qudradiisa lagu garan lilcaalamiina wajacalnaadaa damiirka haddii loo celiyo doontii iyada lafteeda mucjizada waktigii nabiga way soo gaadho buurta juudi layidhaah oo muuse lagteeda ciraaq ku taala dul saaran dad badan baa arkay markaasay ka cibro qaadanaya haddii doon oo dhan la yidhaahdana doonta lafteeda cibroh markaad doon aragto doontii nabi nuux baad xusuusanaysa badda markay dhex socoto waa cibro la yaab leh markay badda dhex socoto anu weli bad kuma fulin waan sa iyadoo dhex socoto meer fog bay kasoo inay saa u dulduuli baad moodi oo saa u boodboodi baad moodi markaasay biyuhu xaggaa uga kala sheexaysanayaan boqol tan kun tan baa saaran ama laba kun oo tan baa saaran hal kiila haddii badda lagu ridana dhulkay geli waa qiso cajiibla wey marka mucjizad wey iyo calaamo caalamayntaay mucjizadu tahay wallah subxaana wa tacaala